alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenani waa kii labiyo tobnaad oo ka mid a kitaabkii khulaasatu nuur ilyaqiin fii siirati sayidi almursaliin oo iska lahaa cumar ibnu yaxya bnu cabdiljabaar raximah llahu tacaala adarsu saadis wa halaahuun casharka soddon iyo lixaad dacwatul qabaa'ili qabaa u yeeridooda weeye ila diini diinka loogu yeedho oo nebigu sala allahu calayhi wasalama qabaa-ishii uu diinta ugu yeerayay dalla wuxuu ahaaday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo uu daa'imay cashara sanawaatin toban sano yadcuu inuu u yeerayo qurayshan quraysh ila diini diinka islaamkana ugu yeeraya xaggiisa billiini si dabacsan iyo war rifqi turid ay ku jirto falammaa goortii ra'a uu arkay shiddata cinaadihim madax adaygooda darnaanshihiisa wa tacasubahum iyo qabyaaladooda calayhi dushiisa ay isu bahaysteen wa mancahum iyo diidmadooda ay diideen nashra diini diinta faafinteeda kharaja wuu baxay fi sanati alxaadiyata casharata sanadkii koob iyo tobnaad oo mina nubuwati nabinimada ka mid ah ilal qabaa'ili qabaa'ilka xaggooda ayuu u baxay fii aswaaqihim suuqaqooda meelahay wax ku iibsadaan wasaara wuxuu ahaaday yadcuuhum mid u yeedhay ila diini diinka islaamka fa kaana minhum qabaa'ilka waxaa ka mid ahaa man duul yaruddu u jawaaba raddan jawaabid qabiixan qaab daran ee foolxun wa minhum waxaa ka mida man duul yaruddu u jawaabaya raddan jawaabid xasanan wanaagsan wa kaana waxay ahaayeen min aqbaxihim kuwa ugu xun raddan xagga radinta banuu xaniifata ree banu xaniifa jamaacatu musaylimata alkadaab musaliimi beenlowg oo nebinimada sheegtay kooxdiisii musanifku halkan wuxuu ku sheegay afar waxyaalood qodobka koowaad waxa weeye rasuulku toban sano ayuu quraysh diinta ugu yeerayay si dabacsan oo turidi ay ku jirto markuu arkay inay madax adag yihiin isuna bahaysteen diintii islaamkana ay diideen inay shaqayso oo la faafiyo qodobka labaadoo nebigu uga gudbay waxa weeye sanadkii koob iyo tobnaad inuu baxay markaasuu wuxuu aaday qabaa'ilkaa kale inuu suuqa qoodo iyo meelahay wax ku gataan iyo intuu ugu tago uu diinta halkaa ugu bandhigo hadduu dadkii diintii u bandhigay oo suuqii usoo baxay dadku laba qaybeed buu noqday laba qaybood bay noqdeen qayb soo dhoweyso hadal wanaagsan kula hadasha iyo qayb hadal qaab daran kula hadasho oo caytanta dadka ugu daran waxay ahaayeen qolyaha reer bani banu xaniifa loo yaqaano reer banu xaniifa banu xaniifa waa kuwa musallimatulkadaab oo nin nebinimo sheegtay oo aan nebi ahaynoo beenlow ah baa ka soo dhex baxay qolyahaasaa ugu darnaa qolyihii nebiga ka hor yimi sal alla wasalam dalla rasuulu rasuulku wuxuu ahaaday cashara sanawaatin toban sano yadcuu mid u yeera qurayshan qurayshile diini diinta billiini si dabacsan iyo war rifqi si turiid leh falamaa goortii raa uu arkay shiddata cinaadihi madaxadaygooda darraanshihiisa wa tacasubahum iyo isbahaysigooda caleyhi dushiisa isu bahaysteen ama qabyaaladooda wa mancahum weeye halkaas wa manacahum ma aha wa mancahum iyo diididooda ay diideen nashra diini diinta faafinteeda kharaja wuu baxay nebigu fi sanati alxaadiyata casharata sanadkii koob iyo tobnaad oo mina nubuwati nebinimada ka mid ah xaggee buu aaday ilaalqabaa'ili qabaa'ilka xaggooda ayuu aaday fii aswaaqihim suuqaqooduna ugu tegay wa saara wuxuu ahaaday yadcuuhu mid u yeeray ila diini diinka fa kaana minhum ayaga waxaa ka mid ahaa man duul yaruddu u jawaaba raddan jawaabid qabiixan foolxun wa minhum waxaa ka mid mida man duul yaruddu u jawaaba raddan jawaabid xasanan wanaagsan wa kaana waxayna ahaayeen min aqbaxihim kuwa ugu xumaansho badan raddan xagga jawaab xumid ah banuu xaniifata ree banuu xaniifa ayay ahaayeen jamaacatu musaylimata alkadaab musaylimata alkadaab kooxdiisii ayay ahaayeen asilatun su-aalo kam sanatan imise sano ayuu dalla daa'imay al rasuulku yadcuu qureyshan quraysh inuu diinta ugu yeerayo cashara maxaan soo maray fii ayi sanatin sanadkee buu kharaja u baxay ilal qabaa'ili qabaa'ilka koob iyo toban wamaa kaana muxuu ahaa yaquuluhu mid ku yidhaahda inuu diinta ilaahay u bandhigo bimaadaa kaanuu maxay ahaayeen yarudduuna ku ugu jawaaba calayhi dushiisa way qaybsameen alkhulaasa gabagabo fii haadihi sanati sanadaas ayada ah carada wuu u bandhigay nafsahu naftiisa nebigu sala allahu caleyhi wasalama cala alqabaa'ili qabaa'ilka fil aswaaqi suuqaqa dhexdooda fa ajaaba bacduhum qaarkood baa yeelay wa radda bacduhum qaarkoodna waa diiday raddan celin iyo diidid qabiixan foolxun bad-u islaami l ansaar ansaar islaamnimadeediioo bilaabatay nebigu awal reema ku ahayo reema kuu diinta ugu yeerayay moogtaha ree ansaareed madiinay degan yihiin xataa ree maka ma aha nimankii marka magaalada madiine deganaa oo islaamnimadooday bilaabatay fii sanati alxaadiyata casharata sanadkii koob iyo tobnaad qadima makata maka ayuu soo waxaa soo galay qadima makata maka waxaa soo galay sittatu nafarin lix ruux oo min carabi yahriba magaalada yathrib carabteedii ka mid a ah. yathrib waa magaalada madiina magacyadii ilahaan jirtay yaa ahla yathriba soo qur-aan kumid arag waa magacyada madiina mid ka mid ah ayib hoos lamber buu qabtay min carabi yathriba min qabiilati alkhasraj qoys ree khasraj la yidhaahdo ayay ka dhasheen khasraj ree khasraj khasraji ma ahaya khasraj weeye khasraj ayib waana carab laftirkoodu oo niman carabeed weeyaan fa dacaahum waxaa u yeeray hum ayaga annabiyu nebiga wuxuu ugu yeeray sala allahu calayhi wasalama ilal islaami islaamnimada wa ilaa mucaawanatihi iyo u gargaaridiisa fii tabliiqi risaalati rabbihi rabbigii farriintiisa gaarsiinteeda inay ugu gargaaraan fa aamanuu way rumeeyeen bihi nebiga wasadaquuhu way rumeeyeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen fii maa shayga baynahum dhexdooda ah ay ayagoo wada sheekaysanayay waxay yidhaahdeen wallaahi ilaahay baan ku dhaarannay innahu ninkaani annebiyu nebigii weeye alladii kaasoo tacidunaa ay noogu hanjabi jirtay bihi asaga alyahuudu yahuud falaa yasbiquuna ayayna nooga hormarin ilayhi xaggiisa walamaa goortii rajacuu ay noqdeen ilaa bilaadihim dhulkoodii dakaruu waxay u sheegeen liqowmihim tolkood dikra rasuuli rasuulka warkiisa sala allahu calayhi wasalama wa dacawhum dadka waxay ugu yeedheen ilal islaami islaamnimo fantashara waxaa faafay dikruhu sheegiddiisa sala allahu caleyhi wasalama fil muduni magaalooyinka uu ku faafo wahaadaa kan huwa asagu bad-u islaami carabi yahriba magaalada yathrib carabtii deganayd islaamnimadooda bilowgeedii weeyaan musanifku meeshan wuxuu kaga hadlayaa afar qodob sanadkii koob iyo tobnaad waxaa u yimid lix ruux oo carabtii reer madiine ah oo weliba qoys reer khasraj la yidhaahdo ansaareed ah markay u yimaadeen buu nebigu fursadda kaga faa'iidaysto diinta islaamka u barbardhigay u bambandhigay u bandhigay wuxuuna ku yidhi ii kaalmeeyo diintaas inaan gudbiyo dadka gaarsiiyey igu kaalmeeyo idinkuna qaata way rumeeyeen waxayna yidhahdeen walla nebigii ay sheegi jirtay yuhuud yuhuud baa ka aqoon badnayda waxay odhan jireen nebi baa soo dhow waa dhow dhowbuu soo bixi doonaa waan rumayn doonaa markaan rumaynoo raacno idinka nag baan idinka dhigi doonaa markaase waxay yidhaahdeen war waaba ka nebigay sheegahayeen intay inta raaci lahayeen naga inaga dhigi lahayeen innagu aan ka hor raacno sidii bay nabiga ku rumeeyeen intaa keliya kuma gaabsan markay islaamkii qaateen bay madiinadooda inta ku noqdeen bay dadka islaamkii diintii u bandhigeen towxiidkii bay u sharxeen khayraadkii bay waxaweyn u faa'iideeyeen guri walba waxaa laga sheegaya nin maxamed yihahdaa soo baxay dadku xaqa u sheegahayaa xumaataduga waxaasaa soo baxay marka halkaasay ku bilaabatay islaamnimada reerkii carbeed oo madiinada madiina deganaa ama yarib fi sanati alxaadiyata cashara sanadkii koob iyo tobnaad qadima makkata maka waxaa soo galay sitatu nafarin lix ruux oo min carabi yahriba carabtii ree yahriba ah. waxay usoo galeen laakiin lilxaji bay usoo galeen waa ka booda halkaa marka hore xaj ahaan bay u yimaadeen midiin qora lilxaji ayay usoo galeen ayagoo xajinayay oo gaaladu way xajin jireen hadda waaga horeeto xajkay imaan jireen fa dacaa waxaa u yeeray hum ayaga annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalama muxuu ugu yeera ilal islaami islaamka kow wa ilaa mucaawanatihi iyo u kaalmayntiisa fii tabliiqi risaalati rabbihi rabbigii fariintiisa gaarsiinteeda ugu kaalmeeyaan fa aamanuu way rumeeyeen bihi asaga wa sadaquuhu way rumeeyeen wa qaaluu waxay is yidhaahdeen fiimaa shayga baynahum dhexdooda ahaaday wallaahi ilaahay baan ku dhaarannay innahu ninkaani annebiyu waa nebigii alladii kaasoo tacidunaa inugu hanjabi jirtay bihi asaga alyahuudu yahuud falaa yasbiquuna ayayna noga hormarin ilayhi xaggiisa walamaa goortii rajacuu ay soo noqdeen ilaa bilaadihim dhulkoodii markay usoo noqdeen dakaruu waxay u sheegeen liqowmihim tolkood waxay u sheegeen dikra rasuuli rasuulka warkiisa iyo khabarkiisa wa dacawhum waxay ugu yeedheen ilal islaami islaamka fantashara waxaa faafay dikruhu rasuulka sheegiddiisa sala allahu calayhi wasalama fil muduni magaalooyinka dhexdooda lagu sheegayo Ah, filmuduni wey halkaas magaalooyinka dhexdooda lagu sheegayo wa haadaa kanina huwa isagu bad-u islaami yahriba qolyihii ree yahrib bad-u islaami carabi yathriba carabtii ree madiino islaamnimadoodii bilowgeedii weeye as-ilatun su-aalo man ruuxebaa qadima soo galay maka tamako fi sanati alxaadiyata casharata sanadkii koob iyo tobnaad oo min a nubuwati nebinimada ka mid ah sitatu nafari min carabi yathriba maadaa qaala lahum muxuu ku yidhi ayaga alrasuulu rasuulku sala alla aleyhi wasalam islaamku ugu yeeray mucaawanadiisi hal aamanuu bihi ma rumeeyeen haa maadaa facaluu maxay sameeyeen bacda rujuucihim noqodkooda gadaashiisa ilaa bilaadihim dhulkooda ay u noqdaan waxay bilaabeen inay dadkoodii diinta ugu yeeraan maxamed nebi maxamed warkiisa sheeg sheegaan alkhulaasa gebagebo fii haadihi sanati sanadaas ayada ah qadima makata maka waxaa soo galay lilxaji xajna u soo galay sitatu nafarin lix ruux oo min carabi lmadiinati madiine carabteedii ka mid ah halkaa maxaa idiin qoran fa aslamuu wey soo saas maa aniga wuxuu ii qorayaa fa asluu fa aslamuu way islaameen wa nasharuu waxay faafiyeen dikra rasuuli rasuulka sheegiddiisa sala allahu caleyhi wasalama lmadiinati madiinadii almunawarati ee la ifinayo almadiina almunawara yathrib dayba magacyo badan bay leedahay wallahu aclam sala allah waslama wbaarak calaa nabiyina mxamedin waalih